بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ystلم الxaجر baعda طواaf faslkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa saddex arrimood arrinka koobaad waxa lagu soo gebagabaynayo dawaafka markii uu dhammaado arrinka labaad oo ah shuruud الsacي shuruuddii sacyigu lahaa arrinka saddexaad oo ah sunan الsacي sunantii sacyiga wuxuu hi ystlimu wuu salaamayaa alxajara xajarulaswadkii ayuu salaamayaa bacda awaafi awaaf kadib wa salaatihi iyo salaadii dawaafka markii uu tukado kadib uma dabeetana yakhruju wuu ka baxayaa min baabi safa albaabkii safa lisacyi sacyiga ayuu u baxayaa wuxuu markii uu dawaafka dhammeeyo darsigii hore waa kii nagu soo dhaafay dawaafka dawaafka markii uu dhammeeyo qofkii xaajiga ahaa ayuu salaadiisii tukanayaa labada ragcadood ahayd ee sunnatu dawaaf ahayd kadibna wuxuu salaamayaa xajar alaswad xajar alaswad horaan usoo tilmaanay qaabka loo salaamaya gacanta ayuu saarayaa waayahay sida nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ka sugnaatay kadibna markii intaa uu sameeyo wuxuu ka baxayaa albaabkii safa oo wuxuu u baxayaa sacyiga sacyiga meelo badan baa laga soo geli karaa laakiin albaabkaa safa ayaa u fiican in markaa laga soo galo suu nabigu sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam kadibna uu akhriyo aayaddii ku soo aroortay sacyiga ina الصafa wاlmarwata min shacaa'ir الlah suu nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam uu sameeyey wuxuu idhi washarduhu ay shardu sacyi sacyiga shardigiisu waxaa weeye an yabda'a inuu ku bilaabo bisafa buurta safo wa an yascaa inuu sacyiyo sabcan toddoba jeer dahaabuhu tegitaankiisii min asafa uu ka tegayo ila almarwati buurta marwo uu gaadhayo maratun mar weeye wacawduhu noqoshadiisa minhaa marwo uu ka soo laabanayo ilayhi safa u usoo laabanaya ukhraa mid kale weeye wa an yascaa inuu sacyiyo bacda awaafi ruknin awaafu rukni inuu sacyiyo kadib aw amase quduumin awaafu quduum kadib inuu sacyiyo bixayu laa yatakhallalu ayadoonu soo kala dhexgelaynin baynahumaa awaafkii iyo sacyigii alwuquufu bicarafata carafa istaageedii iyadoonu soo kala dhexgelayna halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii sacyiga waa saddex shardi shardiga koobaadi waxaa weeye inuu safa ku bilaabo buurta safa inuu sacyiga ka bilaabo maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markaa buurta safa uu soo gaadhay wuxuu yidhi إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ bima bada'a الله bihi waxaan ku bilaabayaa safa iyo marwa miduu ilaahay ku bilaabay oo ahaa safa markaa sacya halkaasuu nabig alay sl slam ka bilaabay haddaba hadduu cagsiyo oo uu ka soo bilaabo marwo loo tirin mahayo markaa marwo uu ka imaanaya uu safa soo gaadhayo safa markuu ka godoomo markaa um u bilaabmayaa kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaadna waxa weeye inuu sacigu ahaado toddoba shawd toddoba shawd ama toddoba wareeg waa inuu ahaado sida loo xisaabinayna mualifka ayaa noo tilmaamay wuxuu yidhi safo marka uu ka dhaqaaqo ee marwo uu gaadho waa shawd noqoshaduu ka soo laabanaya marwo ilaa safana waa shawdkii labaad wahaakada saasaa loo xisaabinaya ee looma xisaabinayo sii socod iyo soo socod hal shawd sii socod iyo soo socod hal shay looma xisaabinayo sii socodna waa la xisaabin soo socodna waa la xisaabin mid kasta waa shood gooniya dadkeenna xajka aada qaarkoodu ku khaldamaan oo waxaa dhacda in qofkii uu xisaabiyo sii socod iyo soo socod hal showd oo afar iyo toban showd uu markaa safiya marwo markaa uu saciyo marka jahligaa keenaya arrintaas qofku waa inuu xajka intuusan qabanin axkaamtii xajka uu bartaa weeye culimmadana had iyo jeer kaag dhowaada nabiga calayhi salaatu wasalaam toddoba jeer ayuu safe iyo marwe inta udhaxaysa hawd toddoba shawd buu la yimaaday wuxuu yidhi shardiga saddexaadna waxaa weeye an yasca bacda dawaafi ruknin aw quduum in sacyi uu ka dambeeya dawaaf dawaafkaasi ama ahaado dawaafulquduum kii xaajigu uu ku bilaabayay markii maka uu soo gaadho ama ha ahaado dawaafu rukni dawaafulifaadi ha ahaado midkuu doonaba ha noqde eh waa in sacyigu uu ka dambeeyo dawaaf bimacnaa adiga oon dawaaf la imaanin sacyi lama imaan kartid waaya dawaafulquduum ka dambaysii ama dawaafulifaadihi rukniga ahaa ka dambaysii laakiin biduuni dawaaf sacyi lama imaan kartid maxaa yele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sacyigiisu wuxuu ka dambeeyey bacda dawaaf hadduu dawaafkaasi u yahay dawaafulquduumna waxaa shardi ah in uusan soo kala dhexgelin dawaafulquduumka iyo sacyiga alwuquufu bicarafa carafa istaageeda haddii uu soo kala dhexgalo alwuquufu bicarafa intuu dawaafulquduum la yimaado kadibna carafa uu u baxo asagoon sacyiga la imaan kadib markuu carafo ka soo godoomo uu doono inuu sacyigii la yimaado waxaan leenahay markaa sacyiga wakhtigiisii uu kaa tegay waxaad samaysaa oo waxaa soo kala dhexgalay wuquuf bicarafa tabiciyadii sacyigu dawaafka raacsanaayoo meesha ka baxayse marka waxaad la timaada dawaafu lifaadihii oo hadda waktigiis soo galay kadibna sacyigii ku xijisay halkan uu mualif ku leeyahay baxayu laa yatakhalalu baynahuma alwuquufu bicarafa kan wuxuu khaas ku yahay dawaafulquduubka maxaa yeele dawaafulfaadu aslan wuxuu ka dambeeyaa alwuquufu bicarafa qofku markii uu carafa ka soo laabto muu dawaafulifadihi la yimaada wuxuu yidhi waman saca qofkii sacya bacda quduumin ay dawaafi quduumin dawaafi quduum kadib lam yucidhu ma soo celinayo sacyigii macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii haddii uu la yimaado sacyigii bacda dawaafi alquduum xaajigii markuu soo galay maka ayuu dawaafkii dawaafulquduumka la yidhaahda la yimaada dabeetana sacyigii buu la yimid kadibna carafuu ka soo noqdo wuxuu la yimid dawaafulifaadihi sacyigii ma soo celinaya mar labaad maya hadda sacyigaasi wuxuu dhacay dawaaf sunna ah dabadii waa dawaafulquduumkii imminkuu dawaafkii rukniga ah ee waajibkaa la yimid ma soo celinaya sacyigii maya ma soo celinayo marba haddii uu sacyiga mar la yimid ma soo celinayo sacyiga aslan mustaxab maha in la soo celinayo kaasaa rukni u noqonaya sacyigaas dawaafulquduum ka dambeeya maxaa nabig calayhi الsalaatu wasalaam markii uu maka yimid xaj buu xidhnaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dabeetana wuxuu la yimid dawaafulquduum sacyi buu la yimid kadibna carafuu qabtay carafu maruu ka soo laabtay o dawaafulfaado la yimid muusan sacyigii mar labaad soo celin nabiga alayh slam hal sacyi ayay asagii asxaabtiisuba la yimaadeen wuxuu ihi waman saca qofkii sacyiya bacda quduumi dawaafilquduum kadib lam yucidhu ma soo celinayo sacyigaas oo halkaa mar ayaa ku filan hadduu la yimaado mar labaad soo celiyo waa khilaafu اlأwlى yustaxab waxaa la suneeya an yarqaa qofkii inuu fuulo cala safa buurta safo walmarwati iyo buurta marwo qadra qaamatin joog qadarkii faidaa raqaa haddii uu fuulo qaala wuxuu odhan doonaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar saddex jeer buu takbiirta qaadi doonaa allahu akbar ilaahay baa cid allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ilaahay baa mahadoo dhan iska allahu akbar ilaahay baa weyn calaa maa yani ilahay wuxuu ku mahadsan yahay oo fadli uu ku leeyahay hanuuninta uuna hanuuniyey walxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale calaa maa awlaana wuxuuna siiyey ayuu ku mahadsan yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu mooyaane waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu cidla wadaagta aysan jirin cibaadadaasi lahu lmulku ilaahay waxaa u sugnaaday mulkii baa u sugnaaday walahu alxamdu mahadoo idil baa u sugnaatay yuxyi ilahay wuu nooleeya wayumiitu wuunu dilaa biyadihi alkhayru gacantiisu khayr oo dhan ku jira wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana allihii awoodo wey uma dabeetana yadcu wuxuu ku ducaysanaya bima shaa wuxuu doona diinan xag diini wa dunyan iyo xag adduunyaba qultu waxaan idhi wayuciidu wuxuu soo celinayaa adikra dikriga ayuu soo celcelinaya waducaa iyo ducadii aaniyan mar labaad iyo aalian mar saddexaadba wallaahu aclam waayahay wa an yamshiya inuu socdo ayaa markaa sun ah wayusan waxaa la suneeya yamshi inuu socdo awala sacyi saciga bilowgiisa wa aakhirahu iyo dhammaadkiisa inta dambe inuu socdo bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba waan yacduwa wayacduwa waan yacduwa inuu ordo fi lwasadi inta dhexe inta dhexana inuu ordo wa mowdicu nawcayni labada nooc mowdicoodu makaankoodu macruufun mid la yaqaano oo la garanayo labada noocuu ku sheegay waxa wey waa mashigii iyo cadwigii macnaha socodkii iyo orodkii mawdicooda labadaba waa la garanayaa oo calaamadii astaan bay leeyihi maruu ka soo baxay mualifku shuruuddii sacyiga iyo halkan wuxuu ku tilmaamayaa sunantii sacyiga wuxuu idhi waxaa sunno ah qofka sacyiga la imaanaya inuu marka koobaad uu fuulo buurta safo oo uu markaa ku ducaysto dikrigan adkaartan imaanaysa uu la yimaado iyo ducadanba marwo markuu gaarina saas oo kale ula yimaado dikrigan iyo ducada uu mualifku sheegi doono mar kasta uu safa iyo marwo soo gaadho dikrigan iyo ducadan wuu soo celcelinaya mar walba haddaba buurta dhakadeeda ayuu fuulaya weliba qadra qaamati yani joog qadarkii inuu markaa u baxo ayaa sunno ah ilaa uu ka arkayo waxa weeye beytkii kacbad ilaa uu ka arkayo kadibna wuxuu leeya allahu akbar allahu akbar allahu abar saddex jeer walilaahi alxamd allahu akbar cla ma hadana alxamdu lilahi cla ma wlana la ilaha il اllah waxdahu la shariika la lahu اlmulk walahu اlxamdu yuxyi yumiitu biyadi اlkhayr wcala kuli shayin qadiir dikrigaas lafdi u dhow ayaa ku soo arooray xadiidkii muslim uu wariyey waliba xadiidkaas waxaa la socday la ilaha ila اllah waxdahu anjaza wacdahu wanasra cabdahu wahazma اlaxzaaba waxdahu marka dikrigaas ayuu la imaan doonaa wuuna ducaysanaya saddex jeer buu ku celcelinaya dikriga iyo ducadaada wayuciidu hada dikra aaniya waalian mar kasta oo buurta safa uu fuulo dikrigan iyo ducadan ayuu la imaanaya saddex jeer dadku had iyo jeer waa iska fudaysadaanoo waxaa weye waxaad arkaysaa inay deg deg ku dhaafayaan safa iyo marwa oo sacyigii ay dedejinayaan waxaa fiican qofku inuusan waxba degdegin oo cibaadadiisa u maarta sida sunnada nabi alay slam ku sugnaatay oo la yimaado adkaartan uusan fudaysanin iyo ducadan mawaadicda lagu ducaysto xajka ayay ka mid tahay in safa iyo marwa mar kasta lagu ducaysto oo dikrigaana lala yimaado waxaa kale oo sunno ah sacyiga bilowgiisa iyo dhammaadkiisaba inuu socdo inta dhexana uu ordo inta la ordaya haddaba calaamad bay leedahay leyl akhdaraa ku yaallo oo ka bilaabmaya meesha sacyigu ordu ka bilaabmaya ilaa meeshuu ku dhammaanayo soconayo marka leyrkaa markuu soo gaaro ayuu orodkii bilaabaya waa ragga un keliya ah. dumarku ayagu waxaa weye lagama baahno orod sababtoo ah dee cawradooda ayaa ku eh, muuqanaysa midda kale nabiga calayh salatu asalaam dumarkii la xajiyey maynan eh, la imaanin wax orada waayahay laakiin raggu way ordayaan weliba orod ka badan ramalkii ramalkii dawaafkii lagu soo dhaafay in ka badan buu ordaya qofku intuu ordi karo ayuu ordaya nabiga alay slat slam sida kusoo aroortay sunnada guntigiisaa saa u wareegay nabig alay slam markuu ordayay markaa qofka inuu xoog ordo ayaa fiican intuu awoodi karo halkan uu mualifku leeyay wa mawdicu nawcayni macruuf waa tii haddaan sheegayno calaamadahaas ama leerarka akhdarka ayaa lagu garanayaa yani halka la soconayo iyo halka la ordayo waayahay faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa alwuquuf bicarafa carafa istaagga la istaagayo laga bilaabo maalinta toddobaad ilaa maalinta sagaalaad acmaasha lala imaanayo ayuu halkan mualifku ku tilmaami doonaa yani yowm tarwiya iyo maalinta ka horeysa maalinta sideedaad oo yom tarwiya iyo maalinta sagaalaad oo yom carafa wuxuu idhi yustaxab waxaa loo suneeya limaam imaamkii aw mansuubihi ama kii uu oogay imaamku yani qofkii naa'ibka ah imaamka imaamka lagu shegayna waa alimaam acam waa madaxweynihi muslimiinta an ykhطba inuu ka khudbayo bimakata maka fii saabic dilxija bisha dilxija maalinteeda toddobaad bacda salaati duhri salaad duhr kadib khubatan khudbad fardatan oo keliya yaamuruhum uu ku faraya fiiha khudbada dhexdeeda bilguduwi inay u kallahaan ilaa mina inay u kallahaan wayucallimuhum wuxuu bari doonaa maa amaamahum wax ka horreeyo min almanaasiki manaasigtii acmaashii xajka ah wayakhruju bihim uu la bixi doonaa min alhadi berri marka la gaadho ilaa minan mina uu la bixi doonaa wayabiituuna way u hoyanayaan bihaa mina ayay u hoyanayaan wuxuu ku yidhi imaamka madaxweynihii muslimiinta haddii uu xujaajta isagoo la baxayo waxaa sunno ah sunno u ah inuu khudbada la yimaado uu mualifku tilmaamay hadduusan asagoo baxayninna inuu markaa eh, qofkii mas-uulka uga dhigay xajka ee mansuubulimaam ah imaamkii cidduu naa'ib ka dhigtay in markaa uu u khudbeeyo xujaajta maka uu khudbeeyo waa maalinta toddobaad bisha dilxija bisha inaga waanu naqaana carafa salaada duhur kadib hal khudbo ayuunbuu khudbayn doonaa khudbadaasna wuxuu ku fari doonaa in berri ay u kallahaan mina oo waxa weeye xajkii marka ay xidhaan wuxuuna bari doonaa waxa laga rabo ee manaasig ah manaasigtii xajka ama acmaashii xajka ayuu u tilmaami doonaa siday u kala tartiibsan yihiin iyo acmaasha looga baahan yahay waayahay khudbadan haddaba waa hal khudbo oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu ka soo aroortay inuu maalinta toddobaad uu dadka u khudbeeyey oo manaasigtii markaa u sheegay waayahay marka la gaadho marka maalinta sideedaad oo berri oo kale manaa maalinta toddobaad markuu khudbeeyey maalinta ku xigtay maalinta sideedaad ah yowmu tarwiya la maalintii biyo dhaansiga xujaajtu maalintaas biyahay dhaansan jireen oo weelashai buuxsan jireen maxaa yeelay mine iyo musdalife iyo carafe iyo dhul oomanay ahaayeeno biyaan laga helin marka maalintii biyadhaansiga dhihi jiro oo maalintaa ay xujaajtu biyaha qaadanayaan si aysan ugu oomin goobaha ay acmaasha ku gudanayaan waaya marka maalintaas ayuu markaa xidhanayaa qofkii xaajiga an horey usoo xidhanin xajka maala mutamatica ahaa maalintaasuu xidhanaya qofkii xaajiga ahaa dee aafaaqi ahaana waxa weeye asagu wuxuuba ku soo galay xaj oo xajkiibuu qabaaba maalintaas ooma baahna inuu xidho marka waxay u baxayaan mine ayay u baxayaan mualifka hadda muusan sheegin inay xidhanayaan xajka maxaa yeele asagu wuxuu tilmaamaya sifadii xajka qofka ku soo galay xajka ayuu tilmaamaya qofka asagu maalinta uu kala haya mina umuu baxaya ilaa xajku wuu u xidhan yahay waa kanuu soo tilmaamay inuu dawaafulquduub la yimid kadibna waxay u hoyanayaan mina habeenka carafa ee habeenka sagaalada waxay ku tukanayaan salaadii duhur casar maqrib cishe iyo salaadda subax shantaas salaadood ayay ku tukanayaan waayahay mabiidka habeenkaa la baryayo ama loo hoyanayo mina waa mabiid sunno ah ruknina maaha waajibna maaha hadduu qofku iska yimaado maalinta sagaalaad ee carafa un uu toos carafo u tago oo mina uu soo marinba waxaa weeye wax dhiba male faidaa alacat ishamsu cadceeddii hadday soo baxdo qasaduu carafaatin carafa ayay u qasdi doonaan qultu waxaan walaa yadkhuluunahaa carafa ma gelayaan bal yuqiimuuna waxay ku nagaan doonaan binamirata meesha loo yaqaano namira waa meel ku dhegan carafo oo carafo u dhow oo hadda masjidka waxaa ka dhisan loo yaqaano masjid namira xataa tazuula shamsu cadceedda ilaa ay ka iilato wallaahu aclam uma dabeetana yakhdubu alimaamu imaamkii ayaa khudbayn doona bacda zawaali cadceeddu marka ay ilato ay kadib khudbatayn laba khudbadood buu khudbayn doonaa uma dabatan yusalii binaasi dadka ayuu tujin doonaa aduhra duhurkii iyo walcasr casrkii jamcan ayada oo la jamcinayo duhurkii iyo casrkii waaya wayaifu an yaqifu inay istaagaan baa markaa sunno ah bicarafata carafa ila alghuruub cadcid ay ka dhacayso wayadkuru اllaha ilahay inay xusaan tacaala korahaye wayadcuuhu ilahay wayukiruu ay badiyaan ayaa sunno ah atahliila tahliish inay badiyaan wuxuu idhi cadceeddii haddii ay soo baxdo maalinta carafo waa maalinta sagaalaad xujaajtii waxay u dhaqaaqayaan carafo carafay u qastayaan laakiin carafo toos uma gelayaan waxay sii joogayaan inta cadceeddu ay ka zuulayso xilliga duurka laga gaadhayo meesha loo yaqaano namira waa meel ku dhegan carafa oo carafa xuduuddeeda ku taalla oo qofka xaajiga xaggaa ka imaanaya mina uu soo marayo marka halkaas oo ku yaallo masjid namira masjidka la yidhahdo hadda oo masjid weyn ah halkaas ayay ku sii nagaanayaan maxaa nabig alai slat slaam halkaa ayuu joogay intayna cadceedda zuulin markii cadceedda zuushay ayuu halkaa ka soo dhaqaaqay oo carafa uu soo galay carafana xuduud bay leedahay xuduud bay leedahay calaamaad iyo booror waaweyn bay leedahay oo markaa lagu garanayo ay eh, ku qoran tahay bidaayata carafa carafa bilowgeeda eh, markii laga sii baxayana nihaayata carafa carafa dhammaadkeeda marka waa ban weyn oo ballaadhan marka halkaasi dadkii soo gelayaan xujaajta ahaa eh, markii cadceeddu ay zuusho kadib kadibna imaamkii muslimiinta ayaa u khudbaynaya laba khudbadood intayna tukanin salaadii duhur cadcadiina zuushay kadib labada khudbadoo dabcan wuxuu ugu sheegayaa acmaasha maanta oo carafo ah laga rabo fadliga maalinta carafo yani dardaaran buu siinaya xujaajtaas inay ka faa'idaystaan maalinta carafo oo ay ducada badiyaan oo ay dikriga badiyaan oo waxa weyaan yani fursadda qaaliga ilahay uu siiyey maalinta carafo maalin ducada la ajiibayo ah ducadeeduna tahay ducada ugu khayr badan maalin ilahi subxana wa tacala addoommihiis usoo dhawaanaya xujaajta oo dembigoodu dhaafay inay ka faa'idaystaan ayuu u dardaarmaya waayahay kadibna markii labada khudbadood uu u khudbeeyo ayuu salaaddii duhur iyo salaaddii casar tujinayaa jamcan wa qasran waana uu jamcinayaa duhurkii casarkii mar buu tukanaya jamca taqdiim wuuna qasrinaya midiiba laba ragcadood ayuu ka tukanaya kadibna dadkii waxay istaagayaan carafo wayaqifuu bicarafa carafa istaagayaan bankii carafa istaagayaan ilaa inta cadceedu ka dhacayso markuu leeyahay carafa istaagayaan macnaheedu maa inay saa u taagnaadaan waxaa looga jeedaa inay carafo joogaan wayna ka bixin carafo ama ha taagnaadaan ama ha fadhiyaan ama ha jiifaan marka eh, nabiga calayi slat slam asagoo awrkiisuuba saaraae ilaa cadceedu intay ka dhacayso ayaa markaa sunnaha inaysan ka bixin carafo ay ku nagaadaan ay ducada iyo dikriga maalinta ay aad u badiyaan dikriga ilaahay iyo ducadiisa marka ay badiyaan ayaa markaa sunna ah tahliishana waa badanyaha mualifku tahliishu waxa wayaan inay dhahaan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu alxamdu wahu cala kulli shayin qadiir maxaa nabiga ala sl slam wuxuu yidhi khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa duca waxa u khayr badan ducada maalinta carafa وkhayr ma qultu ana والnabiyuuna min qabli laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu alxamdu ala kuli shayin qadiir yani waxaan dhaho anigii ambiyada iga horraysana waxa u khayr badan laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu alxamdu ala kuli shayin qadir marka inuu dikrigaa badiyo ayaa maalintaas fadli badan wuxuu yidhi faإida harabat الshamsu cadceeddii hadday dhacdo qasaduu musdelifata musdelife ayay u qasti doonaan waakharuu lmaqriba maqribka ayay dib u dhigayaan liyusalluuhaa si ay ula tukadaan maqribkii maca alcishaai cishaha maciisa bimusdelifatana ay ku tukadaan musdelifo dhexdeeda jamcan ayagoo labada salaadood maqribki iyo cishihii wuxuu yidhi cadceeddii hadday dhacdo maalintii waxa weeye markaa xujaajtii way ka dhaqaaqayaan carafo oo waxay u qasdayaan musdelifo salaadda maqribna dib bay u dhigayaan si ay ula tukadaan salaadda cishe jamca taakhiir u fiirso kan waa jamcu taakhiir maqhribkay dib u dhigayaan ceshihii ayay la tukan doonaan jamca taakhiir waaya markii ay musdelifo gaadhaan ayay markaa ku tukan doonaan maqhribkii ceshihii oo jamci ah wuxuu yidhi wa waajibu lwuquufi wuquufka kiisa waajibka ah carafa in la istaagayo inta waajibka waxaa weeye xuduuruhu qofkii inuu xaadir ku yahay bijuzin min ardi carafa qayb ka mid ah dhulka carafo wain kaana hadduu doono haba ahaadee maaran qof maraya oo socod ku maraya carafo fii alabi aabiqin addoon ka soo baxsaday raadintii wanaxwihi wixii la yushtaradu laakiin waxaa la shardiyaa kownuhu inuu yahay qofka carafo jooga ahlan mid ahal u ah lilcibaadati cibaadadii qof ahl ah laa muqman calayhi qof lamiir daboole waa inuun ahaanin walaa ba'sa dhibaato kuma sugno binowmi inuu seexdo waay wuxuu ku yidhi markuu mualifka noo tilmaamay carafo in la istaago inay tahay rukni oo markaa qofkii eh, carafa inuu istaago ay tahay laga maarmaan ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa inta waajibkaa ah. waaya inta waajibka waxa weeyaan buu yidhi qofkii in uu joogo qayb ka mida ah dhulka carafa meeshay doontaba ha ahaato ama barigeeda ha ahaato galbeedkeeda waqooyigeeda koonfurteeda bartankeeda meel un carafa ka mida ah, xuduudda carafa aan ka baxsanayn inuu joogo ayuunbaa markaa waajib ah laxdatan uu joogo waliba ilbiriqsi mualifku wuu noo sheeganaya laxdatan ilbiriqsi inuu joogo ayaa shardiga markii cadceedu zuusho kadib maalinta caraf cadceedu markay zuusho maalinta caraf hadduu laxda ka mid ah uu joogo dhulka carafa wuquufka carafa wuu asaxaya xataa haddii uu ku raad joogo addoon ka lumay ama ka baxsaday fii dalabi aabiqin addoon ka baxsaday buu ku raad joogaa uu raadinaya ama baadi ka luntay ayuu markaa raadinaya oo carafo saas kusoo marayba isagoo xaaji ah taa laftirkeeda waa loo xisaaminaya wuquufkii carafo saasuu kaga dhacaya laakiin waxaa shardi ah qofka carafo istaagaya inuu yahay qof ahal u ah cibaado oo maxaa looga jeedaa waa inuuna ahayn qof maxaanan ku dhahay muqma calayh waa kan umaalif ku leey laa muqma calayh qof lamiirtaba waa inuusan ahayn hadduu koomo ku jiro marka carafo uu joogo waxa weeye uma asaxay wuquufkii carafa lakiin hadduu soo miirsado laxda waxa weeye wuquufku waa asaxaya sidii soonkii nagu soo dhaafto o kale weeyaan soonkan waxaan soo nidhi qofkii hadduu koomo u galo isagoo sooman maalintoo dhan uu koomo ku jiro waxa weeye soonkiisi ma asaxay lakiin hadduu laxda ka mid ah maalinta uu soo baraarugo waxa weeye soonkiisi waa asaxay kana waa un sidoo kale maxaa yeele qofka muqmaa calayhiga ee koomada ku jira ahl oomaha cibaadadii laakiin waa qofka naftiisa ku xarmaday lakiin hadduu qof yahay laga xarmaday ilmihii yaraa oo kale iyo majnuunkii oo kale iyo kaah dee waa loo xisaabinaya wuquuf bicarafa lidaruurati maxaa yadii kale xajkiisi ma asaxayo hadduusan haddaan loo xisaabin ilan marka horeba ahl muusan ahayn markii xajka laga xarmanayay marka ilmihii yaraa ee laga xarmaday iyo kii waalaa ayaga wuquufkoodii saasuu ku asaxaya wuquufkoodii saasuu ku asaxaya maadaama ayagoo aysan naftooda ka xarmanin oo laga xarmaday ba asla ee waa qofkii mukalafka ee caadiga ahaa ee xajat اislam loo xisaabanaya xajku uu noqonaya fii xaqihi waajib qofka asaga waxaa sharda inuu ahlan lcibaadati u yahay qofkii haddii uu seexdo intaa uu carafo joogo wax dhiba male maalinta carafo dhan hadduu hurdo intaa uu carafo joogay taasi saamayn kuma yeelanayso waaya halkan mualifku yidhi xuduuruhu bijuزءi min arضi carafaat carafo waa isku mid meel kastoo qof ka istaago waxa weeye ajirkii iyo fadligii carafo uu helaya nabig wuxu uhi alayه الsalatu wasalaam waqaftu haahuna wacarafatu kulaha mowqif yani halkanaan istaagay oo ahaa jabal الraxma buurta loo yaqaana hadda jabal الraxma halkaasaan istaagay buu nabig uri alayه slat slam laakiin carafo idil waa meel la istaagi karo marka meeshuu ka istaagaba waa asaxaysa walow culammadu ay leeyihiin waxaa sii fadli badan meeshaa nabig ala sl slam istaagay qofkii inuu istaago hadduu awoodi karo gaari karo way zaxmadiisan u jiideen wuxuu yidhi wa waqt lwuquufi wakhtiga wuquuf carafa la istaagaya waxa weeye min azawaali cadceeddu markii zuusho laga bilaabo yowma carafa maalinta carafo wاsaxiixu waxa weeye wejka muctamadka ah baqaauhu baqaau lwuquufi wuquufkii inuu baaqi yahay ila alfajri fajrka inta laga gaadhayo waaga intuu ka baryay yoma naxri maalinta gawraca waa maalinta tobnaad walow waqafa haddii istaago nahaaran maalin uma dabeetana faaraqa carafata carafa uu ka qabla alghuruubi cadceedu intayna dhicin ka hor oo walam yacud uusan soo laabanin araaqa daman dhiig buu daadinaya sunanimo fii qowlin qowl baa wuxuu leeya yajibu waa waajib inuu daadiyo oo neef gowraco wain caada haddii uu soo laabto fakaana biha uu ahaado carafa cinda alquruubi cadceeddu markay dhacayso agteeda falaa dama wax dhiigoo markaa ku waajibaya ma jiro wakada waxaa la mid ah oo dhiiguusan ku waajibaynin in caada haddii uu soo noqdo leylan habeennimo filasaxi wajkaa muctamadka haddaan qabanno waaya wuxuu idhi wakhtiga wuquufka wuxuu ka bilaamayaa min azawaal cadceeddu markii ay iilato ee xagga gabaldhaca ay u iilato waa maalinta carafo markii wakhtigii duurka la gaadho wakhtigaas ayuu gelayaa wuquuf bicaraf inta ka horraysa wuquuf bicarafa ma asaxayo waa maalinta sagaalaad bacda zawaal ilaa goormuu soconaya ku egyahay ama ku siman yahay wuquufkii wuxuu hi wuxuu ku siman yahay ilaa alfajri yowma annaxr waagi intuu ka dilaacayo maalinta tobnaad oo maalinta ciid ah yowma naxri waxaa loo yidhi waa maalintii dee xujaajtu ay gowracayeen xoolihii sideen oo minay ku gowracayeen yowm الnaxrina waa la yhahdaa yowm اlxaj اlabarna waa la yhahda yowm اlciidna waa la yhahda magacyo badan buu leyahay maalinkani waaya marka maalintaas fajarkeeda ilaa laga gaadhay wuquufkii carafa wuu joogaa qofkii haddii uu maalin istaaga iyo hadduu habeen istaagaba intaba way u ansaxaysaa hadduu gelinka dambeba la gaadho ilaa habeenkii wuu istaagi karaa maxaa yeele nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam alxaju carafatu xajku waa un carafo man adraka carafata qabla an yaluca alfajru faqad adraka alxaj qofkii carafa haleelaa intuusan fajrku dilaacin ka hor xajkii uu soo haleelay mooye nabiga calayhi salaau wasalaam riwaayo kale nabig wuxu ala sl man jaa carafata leylata jamcin qabla uluuci alfajri adraka alxaj qofka carafa yimaada habeenka musdelifo intaysan fajrku uusan dilaacin xajkii uu soo haleelay nabigu hi calayhi salaau wasalaam waaya haddaba haddii uu maalinimo istaago gelinkii dambuu istaagay carafo dabeetana carafo wuxuu ka tegey ayadoon cadeedii dhicin wuxuu ku yidhi haddii uunu soo noqonin waxaa sunno ah markaas in uu dhiig daadiyo oo neefka urcaya sunna ah waayo khuruujan min alkhilaaf maxaa yaele culamada qaar baa ka dhigaya in ay waajib tahay inuu qofkii xaajiga ku nagaado carafo ilaa cadceedu inta ka dhacayso marka khuruujan min alkhilaf inagoo khilaafka ka baxayna ayaa marka waxaa lena waa sunno inuu dhiig e, uu daadiyo neefka u raco maxaa yeel qaacida fiqiga waxay leedahay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab khilaafka inaga waa shay sunno ah qowl wuxuu leeyahay madhabka ku jira yejib waa waajib inuu ku nagaado carafo ilaa inta cadcid ka dhacayso wabitaali haddii uu ka tago carafo intayna cadcadu dhicin ka hor oonu soo noqonin waxaa waajiba markaa inuu neefka u raco fii qowlin yejib iraaqatu dam dhiiggan waa waajib buu leeyahy maxaa nusug ayuu ka tegey oo ahaa inuu kulmiyey maalintii habeenkii nabig alay slam uu ku nagaaday carafo ilaa inta cadcidu ka dhacaysa marka qowlkan halkaasu ictimaadaya waana qowl jumhuur ahli ilcilm culimmadu qowlkan ay u badan yihiin jamaahiiru ahlilcilm sidan ay qabaan in carafo in lagu nagaado oo xujaajta ku nagaadana waajibtaa ilaa inta cadcidu ka dhacayso haddii ayna ku nagaanina markaa inuu dhiig ku waajibayo abu xaniifa sidaa qaba waxaa qaba alimaam axmed Eh, waa qowl cinda shaafici waad aragtaan culammadaasaa qabta sidaas imaam maalikna asagu wuxuu qabaa haddii uu soo noqon waayo xaajigii hadduu ka baxo cadcaadi intana dhicin uu soo noqon waayo in markaa xajkiisu uuna asaxaynin xajkiisi uuna asaxayninoo oo markaa laga rabo inuu xajkii soo qalayo imaam maalik asagu wuu sii adkeeyey walidalika khuruujan min alkhilaaf waxaa fiican qofki inuu iskaga nagaado carafo ilaa inta cadceedu ka dhacayso haddii uu ka tagana inta cadceedu dhicinna inuu markaa dhiig uu markaa ku kabo haddii uu soo laabto haddaba qofkii uu ka tegey cadceeddii oon dhicin kadibna uu ku soo laabtay carafo cadceeddii markii dhacaysa marka wax dhiiga oo ku waajibaya ma jiro maxaa yeele wuu kulmiyey maalintiiyo habeenkii taasi waa jasman khilaaf kuma jiro haddii uu soo laabto habeennimo aydna waa la mid buu leeyahy markaa dhiig ku waajibi maayo laakiin tan wej kale ku jiro khilaaf alasax uu leeyahay dhiig baa ku waajibaya sababtoo ah muuna joogin xilligii cadceeddu ay dhacaysay saasuu leeyahay marka waxaa waajib ku ah markaa in maadaama uusan jamcinin maalintii iyo habeenkii oo uusan joogin markii cadceedu ay dhacaysay waxaa waajib ku leeyahay inuu dhiig uu markaa daadiyo laakiin sida asaxa lagama rabo markaas walow waqafuu hadday istaagaan dadkii xujaajta ahaa alyowm alcaashar maalinta tobnaad hadday carafo istaagaan halaطan khalad ay ku khaldameen oy moodayeen inay tahay maalintii carafo ajza'ahum wuquufkaasi wuu u gudaya wuu u asaxaya ilaa an yaqiluu inay yar yihiin mooyaane calaa khilaafi alcaadati caadadiisi khilaafsan ay marka u yar oo fayaqduuna marka way soo qalaynayaan fi lasaxiib wuxuu ku yidhi haddii xujaajtii ay ku khaldamaan maalintii carafa oo maalin maalintii ahayn ay istaagaan oo bilmatal maalintii tobnaad wayba istaageen waxay moodayeen inay tahay maalintii sagaalaad oo bishan oo ku dhammaatay sagaaliyo labaatan ayay sodonbuuxa ayuu ka dhigaan maalintaa iyagoo ay moodayeen carafo ee yooma caraf u xisaabsanaya maalintii tobnaad bayd ahayd marka maxaa laga rabaa dadka ayaga ay ku khaldamay wuxuu idhi haddii ay xujaajtii ay yihiin xujaaj fara badan oo dee cadadkii xujaajta xajin jiray toddobaatan kun hadday gaarayaan iyo wixii ka sii badan waxaa weeye markaa khaladkaas waa laga cadfinayaa waxa weeye wuu asaxaya maxaa yeele waxaa ku adkaanaysa inay hadhow soo qalleeyaan nabigan wuxu uhi alayh slat slam yowma carafata alyowm aladi yucarifu الnaasu fiihi waa maalinta dadku ay carafaysanayaan maalinta carafa haddaba qalla lagama rabo haddiise ay yar yihiin oo dad yar ay yihiin oo toddobaatan kun ka yar oo dadki istaagi jira carafo dad ka yar wabayaan dadka khaldamay markaa way soo qallaynayaan buu hi maalintaas oo maadaama xajkoodii una asixin waxa weeye xaj dambe ayay la imaan doonaan qofkan haddii carafa uquufkeeda uu ka khaldamo sidan oo kale waxa wey xajkiisi ma ansaxayo maxaa nabig alay slam wuxu uhi alxaju carafa xajku waa un carafo mar haddii marka carafo ayna istaagin maalinteedii xajkii marka wuxuu noqonayaa xaj aan ansixinoo way soo qallayn doonaan midda kale dadkan way yar yihiin calaa khilaafi alcaada markuu leeyahay waa dad yar saa darteed way soo qallayn karaan wax mashaqo oo ku sugan inay soo qalleeyaan ma jirto dhibaatana uguma suno wuxuu idhi walow waqafuu hadday istaagaan yowma alcaashara maalinta tobnaad ayay istaageen aladan liajli haladin khalad awgi ajzahum u gudaya wquufkaasi ilaa yaqilu inay yaryihiin mooyaan cala khilaafi alcaadati caadada si khilaafsan fa yaqduuna marka way soo qaleen doonaan fi lasaxi wain waqafuu hadday istaagaan fi aamini maalinta sideedaad oo calima ogaadaan qabla lwuquufi intaynan istaagin ka hor wajaba lwuquufu wuquufkuu waajibaya fi lwaqti waqtigii ayuu waajibaya wain calimu hadday ogaadaan bacdahu ay bacda fawaati waqti lwuquuf waqtigii wuquufku markuu tegey kadib wajaba alqada'u markaa qaliha ayaa markaa waajibaya fi lasaxi haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii ay ku khaldamaan bitaqdiim marka hor wuxuu aha bita'khiir maalintii carafo ayay maalin ka dambeeyeen tanna waa bitaqdiim oo maalintii ka horraysay sideedaad bay ku khaldameen oo carafo moodayeen hadday haddaba ogaadaan intuusan waktigii wuquufku tegin ka hor hadday ogaadaan maalan dadkani waxaa weeye waxay moodayeen maalin sideedaad ayay waxay moodayaan yowmu carafa kadibna carafa istaageen way ka fuleen habeenkii musdelife baryeen subaxii dambe markay tageen mina ee dhagax tuurinayeen inba waraysteenoo waxay dhaheen xaa ogaaday in maalintii aan istaagnay carafo inaysan ahayn yowmu carafa ahayd maalintii sideedaad maanta yowmu carafa eta haddaba weli wakti bay waxay joogaan subaxii carafay joogaan hadda waxaa laga rabaa inay u laabtaan carafay carafa soo istaagaan oo markaa amaashay sidaa ku wataan waa wajaba alwuquufu fi lwaqti waqtigii istaagaan ba waajib ku qabla alwuquuf bay ogaadeen soo hadday laakiin ogaadaan khaladkooda bacda fawaati waqti wuquuf waqti wuquuf markuu tegey kadib maalintii tobnaad bay ogaadeen ama maalintii kooiyo tobnaad ayagoo mina jooga ayay ogaadeen oo waqti wuquufku tegeyba markaa dee haleeshii ma jire marka waxaa waajibka inay markaa xajkaa soo qalayaan wajib alqada xajka inay soo qalayaanba waajib ah maxaa yeelay waxaa yar bay dhaheen culammadu taqdiimka in lagu khaldamo ta'khiirka inta badan waa lagu khaldama lakin taqdiimka in lagu khaldamo waa naadir waa naadiru laa xukma lah midda kale cibaadada haddii waqtigeeda ka hor marto sina ku asix maysa lakin waqtigeeda hadday kadib marto allay noqon karta hadda maalan duurka oon gelin haddaad tukato dee qallo ma aha dana ma aha qallana ma aha laakiin duurkii marka wakhtigii istaga haddaad ku khaldanto ood moodo inuu duurkii joogo ood xilligaa duurkii tukatay qaluu noqonaya qaluu kaaga asaxaya waayahay wuxuu uhi wa in waqafuu hadday istaagaan fi aamini maalintii sideedaad calim ay ogaadaan qabla lwuquufi wuquufkii intaan la istaagin ka hor wajaba lwuquufu wuquufkii baa markaa waajibi doona fi lwaqti waqtigii inay markaa istaagaan xilligii la istaagi jiray mar hadduu joogo waqtigii wuquufa carafa way la imaanayaan wuquufkii wain calimuu hadday ogaadaan khaladkoodii bacdahu ay bacda fawaati waqti lwuquuf waqti wuquuf markuu tagay kadib wajaba alqada qada ayaa markaa waajibaya fi lasaxiib wallahu tacala aclam wsala allah waslama ala nabina maxamed